bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bعd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii raddu clى اljahmiya والzanaadiqa liimaami ahli الsunة أxmed bn xambal عalayh raxmat اllah si gooniya waxaa inoo dambeeyey oo imaamku ka hadlahayay shubahaadkii jahmiyada iyo aayado ay u deliishadeen madhabkooda khaldan oo qur-aanka ka mid ah aayado qur-aanka ka mid ah oo ay macnahooda leexiyeen ama si khaldanba ay u fahmeen taasuu marka ka jawaabayay oo dooddeeda aan ku dhex jirnay islaarintii arrintii wuu sii wadaa oo darsigu wuxuu ku sii socdaa aayadaha noocaasa ayuu weli sii wadaa oo uu ka jawaabaya shubhadooda iyo qaabkay u deliishadeen buu sheegi marka hore marka dambena jawaab buu bixinayaa sida saxda tafsiirka saxda aayaddu leedahay ayuu marayaa marka wuxuu yidhi marka uma waxaa inoo dambeeyey darsigii u dambeeyey aakhirkiisu uu ahaa malaa'igtii oo ilaahay tabaaraka wa hadalkiisa u qirtay inuu yahay hadal alle iyo sifadiisa inay oo hadalkiisa ku magacowday hadal alle wuxuu yidhi marka imaamku uma kadib ina aljahma ninkaa jahmi la yidhaah iddacaa wuxuu sheegtay amran arin buu sheegtay aakhare oo kale fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ana anugu ajidu waxaan helayaa aayatan aayad fii kitaab illaah aayaddaasoo kitaabka ilaahay dhexdiisa ku jirta tabaaraka wa tacaala tadullu aayaddaasoo ku tusaysa calaa ana alqur'aana qur'aanku makhluuqun inuu makhluuq yahay aadan aayad baan hayaa buu yidhi qur-aanka ku jirto sheegaysa inuu qur-aanku makhluuq yahay kutusaysa fa qulnaa markaasaa waxaan nidhi buu yidhi fii ayi aayatin aayadee dhexdeeda ayaa arrinkaasi ku jiraa waa aayadee aayadda macnaha kutusaysaayey tee waa ama fii ayi aayatin aayadee dhexdeeda ayaa dilaaladaasi ku jirtaa waay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ma ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdain aayaddaas waay ayb maa ya'tiihim min rabbihim min dikrin maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdain min alraxmaanna waa tii aayadda kale ah ayb aayadaasaa kutusaysa oo say kuu tusaysaa waay qaabkan ugu daliishaday fa zacama wuxuu sheegtay buu yidhi imaamku jahmi wuxuu sheegtay ana allaha alle qaala inuu yidhi alqur'aanu qur'aanku muxdaun waay waa wax dibka laga keeno cusub waa la soo darrisiiyey wa kullu muxdain shay kastoo dib laga soo darrisiiyeyna makhluuqun waa makhluuq buu yidhi aayadda wuxuu u deliishanayaa bimacnaa maa ya'tiihim min dikrin dikrigaasi wuxuu leeyahay waa qaabka jahmi uu u deliishanaye min dikrin waa qur'aankii horta kow qur'aankii buu ilaahay wuxuu ku sifeeyey muxdain inuu muxda yahay muxdakaana macnihiisa waxaa laga wadaa buu ihi bimacnaa makhluuq sidaas daraaddeed ayaa aayadda ugu deliishaday in ay ku tusayso qur-aanku inuu makhluuq yahay laba arrimoodbu marka waa lagala doodayaa waa midda koowaadee min dikrin kelimadaa dikri ah maxaa laga wadaa ma qur-aankiiba mise macno kaley faa'iidaynaysa waa midda labaadee waxaa lagala doodi doonaa muxda kelimada muxda ma makhluuq bay faa'iidaysaa makhluuq miyaa laga wadaa mise macno kaley leedahay labada meeloodba doodu way gelaysaa marka oo radinta way gelaysaa maanaha ayb wuxuu yidhi marka imaamku fala amri waa macnahaan soo marnay amri noloshayde aan soo tilmaanay inaysan dhaar ahayn ee ay tahay hadal uun carabku uu bartayo markay la hadlayo yacni wax way carabku maro kelimaad noocaasoo kaleoo luqadda ku badan baa jira falacamri baan ku dhaartayfalacamri falacamri noloshaydee laqad shabbaha wuu ekayslaqad shabbaha wuu dhehgeliyey jahmi cala annaasi dadka korkooda bi haada kan yani dadkii wuu qasay wa oo diintoodii wuu isaga qasay bi haada kan sababtiisa wa hiya iyaduna aayatun waa aayad oo min almutashaabihi mutashaabiha ka mida yani mutashaabiha waa kan soo sheegno waa mutashaabihii laba somayna usoo qaybin maxaan usoo qaybinay mutashaabih laba u qaybsama soo sheegnay mutashaabih mustaxkim ah soo oo muطlaq iyo mutashaabih nisbi ah soo maa mutashaabiha nisbiga ah waa kan soo sheegnayo laa yaclamuhu kaiiru min annaas qaar baa garanaya dadka soo maa laakiin mutashaabiha mulaqe mustaxkimka ah ilahay umbaa yaqaana marka wuxuu ka wadaa wahiya aayatun wey oo min almutashaabihi ka mida yacni macnaheeda iyo tafsiirkeedu dadka qaarkood ay ka qarsoomi karto waa iyadoo dhan ma aha macno wada qarsoon oo culimmadoo dhan ka wada qarsoon maaha ee dadka qaar bay ka qarsoomi oo lagu qaldi karaa way macnaha ayb waa aayad mutashaabiha marka min hadi alxayiya ayuu mutashaabih ku magacaabaya macno qarsoono u baahan in la dhiraandhiriyo oo laisdultaago yay leedahay macnaha fa qulnaa waxaannu idhi marka fii daalika arrinkaa dhexdiisa markaan ka jawaabaynay qawlan odhaah baannu nidhi hadal baanu arintaa ka nidhi way jawaab baanu ka bixinay wastacaannaa waana kaalmaysannay billaahi ilaahayna waa kaalmaysannay yacni jawaabtaa markaan bixinaynana ilaahay baan la kaashannay ilaan waxa weeye fahamkaaga iyo cilmigaaga iyo camalkaaga intaba waa inaad ilaahay kaalmaysato soo ma a ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi waa ilaahay baan kaalmaysannay ayb wastacannaa waxaan kaalmaysannay billaahi ilaahay baan kaalmaysannay wa nadarnaa waanan fiirinnay fii kitaab illaah kitaabka ilaahayna waa fiirinnay yacni kitaabkii markaad aayad fasirayso waa inaad qur-aankii dib ugu noqoto aayadaha kale iyo say ku timid iyo dhuuxdo oo aad dhiraandhiriso oo wahaakada wanadarnaa fii kitaab illaah culimmada sunnada saasaa lagu yaqaana falsafad kale iyagu ma aadaan laakiin kitaabka ayay dul fadhiistaan oy maskaxda iyo maanka ku dharaandhariyaan si ay macnaha wax weeyaan macnaha saxda u helaan wa nadarna waan fiirina fi kitaab illah walaa xawla walaa quwata ila billah ah, xaqiiqadu saas si kasta haddaad u dadaasho oo aad si kasta yani aad uga shaqaysiiso maankaaga iyo maskaxdaada haddaan ilaahay tabaaraka wa tacaala uusan kuu kaalmaynin waxba ma gaari karti fahamkaa kula khaldami oo muxuu ahaay wax badan kuu suuroobi maayaan walaa xawla wareegid ma jirto shay laga wareego shay kale loo wareego ama xeeladii ma jirto walaa quwata awoodina ma jirto ilaa billaahi alla kaalmadiisa mooye yacnii awood aad wax ku fahanta ama wax ku samaysa ma lihid in ilaahay kuu kaalmeeyo mooye inaad xumaan ka wareegtood wanaag u wareegto ama shay ka wareegto shay kale u wareegto ama xeelad taadoontan ku fasire ma lihid ilaa inuu kuu kaalmeeyo mooye marka ilahay baan kaalmaysanaynaa way imaamku saasuu leey ijtimaacu fi smin waaxidin yajri calayhi almadxu aw iddammu meeshani waa isciwaano imaamku sidaan uga soo baranayba markuu radinayo ama ka jawaabayo shubahaadka noocaan ah, marka hore wuxuu dejinayaa qaaciduu dejinaya muqadimuu samaynaya markuu qaacide iyo muqadimadaa sallaxo ayuu marka kadib u imaanayaa aayaddii ama shubhadiibuu toos marka ugu imaanaya markaasuu qaacidadii uu soo saleeyey ayuu marka ku dabaqaya qaacidada marka inaad fahanto waa waa qaacida u baahan yani wax weeyaan in yani fahamkaaga iyo qalbigaaga inaad xaadirso waxoogaa waxaa ku jira in aad loo dul istaagay u baahanta ayb wuxuu ka hadlayaa marka intuusan aayadda maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdain intuusan aayaddaa uu jahmi deliishaday si toosa u dul istaagin iyuu marka qaacidada ay aayaddu ku socoto ee ay saaran tahay buu horta qeexaya qaacidada marka uu wuxuu yidhi ijtimaacu shay'ayni fi smin waaxidin waa iska imaan waay ah, laba shay kulankood fi smin waaxidin ay hal magac ku kulmaan yajri magacaasoo yajri uu soconayo calayhi korkiisa almadxu amaan aw idammu ama cay macnaheedu waxa weeyaan laba shay baa kulmay hal magac bay ku kulmeen magaca isaga ana madxi iyo dami labadaba way ku imaan isagaa ina fahansiin doona qaala axmed wuxuu yidhi radia allaahu canhu waa imaamkee iclam ogow anna shay-ayni labada shay idaa goortii ijtamaca ay kulmaan fismin magac markay ku kulmaan magacaasoo yajmachumaa kulmiya oo fa kaana uu ahaado axaduhumaa labada shay midkood aclaa mid ka sarreeya min alaakhari ka kale ayb laba shay baa hal magac ku kulmay hal magac bay wada hoos galeen ayb magacaasaa ka wada dhaxeeyo ay wada hoos yimaadaan labadaa shay ee magaca ku kulmayee isugu tegayna way kala sarreeyaan way kala sarreeyaanoo ma sinna uma markaa kadibna jaraa waxaa dureeray calayhimaa korkooda ismu madxin ammaan magaceed baa ku dureertay labadii shay oo magacan ka dhaxeeya wada huwan ayaa magacii ka dhaxeeyey iyo sifadii ka dhaxaysay baa ammaan lagu sheegay waa la ammaanay ayib ammaantaa loo jeediyey magacaa ka dhaxeeya iyo sifadaa ka dhaxaysa koodeele marka fa kaana marka wuxuu ahaanayaa aclaahuma labada shay midka sarreeya ayaa noqonaya awlaa mid mid mudan oo ku xaq leh bilmadxi ammaanta wa aqlabu mid ku xoog badan buu noqonayaa calayhi madxiga korkiisa ayb labada shay magaca ka dhaxeeya wada hoos galay magacana ammaan laga dambaysiiyey labada shayna aynan sinna inay kala sarreeyaan ammaantaa loo jeediye magaca ka dhaxeeya waxaa labadooda mudan ammaantaas midkooda sarreeya midkooda sarreeya baa ammaanta ka kale ka mudan ammaantaa meeshaa ku timi ayb wain jaraa hadduu dureero calayhi korkiisa ismu ismu dammin cay iyo ceebayn magaceed hadduu korkiisa ku dureero magacaa ka dhaxeeya hadduu korkiisa ku yimaado magac dammi iyo sifo yacni muxuu ahaaye hoosaysa adnaahumaa labadooda mid ka hooseeya ayaa awlaa ku haboon bihi damiga isaga ah, yacni labada shay hal magac baa ka dhexeeya gaba soo qaad waa insaan insaan waay insaan waa magac hebelna geli karo hebelna geli karo soo ma saalixa ruuxa wanaagsan ee saalixa toosan insaan waa la dhahaa soo ma ruuxa xun ee faajirka ana insaan waa la dhahaa soo laba shay oo magac wada hoos galay ma ah ayib magicii nooca ka dhaxeeye insaan ahaa ayaa waxaa ku timid ammaan waa la ammaanay ya waa la ammaanay labadaa magaca soo wada galay ee insaanku wada kulmiyey faajirka iyo saalixana wada ah ma sinee saalixuna waa sarreeyaa faajirkuna waa hooseeyaa soo ma ayib labadaas kala hooseeya ee saalixuna sarreeyo muxuu ahaayey ee faajirkuna hooseeyo yaa hal magac wada galay oo insaan baa ka wada dhexeeya ma la fahmi markuu ka wada dhexeeyo ayaa magacii ka wada dhaxeeyey baa la ammaanay ammaantaasi koodee leh koodee ku habboon ya saalixa ku habboon dhanka kale haddana u dhigo isla magicii ka dhaxeeyey baa waxaa ku yimid dammi iyo cay iyo ceebayn iyo hoosu dhigid baa ku timid koodee ku habboon markaa ya faajirkaa ku habboon ma la fahmi yani hadalku sidaas waay yani laba shay ayaa kulmaya magac ka dhaxeeyay ku kulmayaan labada shay ma sinee way kala sarreeyaan midna waa hooseeyaa midna waa sarreeyaa magicii ka wada dhaxeeyey yaa ammaan ku imaanaysaa midkooda sarreeyaa ammaanta ama magicii ka dhaxeeyey baa dami iyo waxaa ku imaanaya wax ka sheeg midkooda hooseeyaa yaa damigaasi u xaq leh oo isagaa ka kale ka mudan qaacidadaa ma fahanteen qaacidadaasi markaad fahantaan kadib tusaalayaashuu bixinaya waa sii wadi doona aayado qur-aan uu keeni doona wuxuu yidhi iclam ogow anna shay-ayni labadii shay idaa goortii ijtamaca ay kulmaan fismin magac markay dhexdiisa ku kulmaan magacaasoo yajmacuhumaa labadooda kulmiya ayib oo ka wada dhexeeya oo fa kaana uu ahaada haddana axaduhumaa labadooda midkood aclaa mid ka sarreeya min alaakhari ka kale ka sarreeya muxuu kaga sarreeyaa xagga sifadu kaga sarreeya ah, yani waa ka fiican yahay waa ka qiimo badan yahay uma markaa kadibna jaraa waxaa dureeray calayhimaa labadoodii korkooda waxaa ku dureeray ama magicii ka dhexeeya korkiisa waxaa ku dureeray ismu madxin ammaan magaceed waa la ammaanay koodee baa marka ammaantaa mudan waay magacaa ka wada dhexeeya la siiyey fa kaana wuxuu ahaanayaa marka aclaahumaa labadooda midka sarraynta badani awlaa mid mudan buu noqonaya bilmadxi ammaanta isagaa mudan isagaa u xaqle marka wa aqlabu buu noqonayaa mid yani waxa weeyaan ka adag aqlabu mid uga muxuu ahaaye uga xoog badan calayhi korkiisa yacni madxigaas ka kale isagaa uga xoog badan asagaa ka mudan asagaa uga xaqleh taasi waa mid ayib wain jaraa hadduu dureero calayhi korkiisa magacii ka dhaxeeye waay ismu dammin cay iyo wax ka sheegid iyo dhaleecayn magaceed hadduu ku dureero oo magacii ka dhaxeeyey sifatu dammin markaa la siiyo fa faadnaahumaa labadooda midka hoosaynta badan ayaa wlaa u xaq leh bihi dammigaas dembigaa isagaa marka wax way ka kale ka mudan wey macna ayib wa min dalika kaa waxaa ka mid qowluhu ilaahay odhahdiisa tacaala ku rahayay fii kitaabii uu ku yidhi inna allaha alle binnaasi dadka la ra'uufun waa mid uturid badan raxiimun oo u naxariis badan ina allaha binnaasi annaas yaa gala ya faajirka iyo saalixa labadaba naas baa la dhahaa soo maa annaas labadaasi maadaama binnaasi ay labadaba kulmisay magacaas waxaa la siiyey sifatu madxin oo ah yah la ra'uufun raxiim ilaahay baa magaca iska leh laakiin waxaa la yidhi ilaahay naxariistiisa iyo turiddiisa ayuu leeyahay naaskaasi ina allaha binnaasi la ra'uufun raxiim labadoodiiba naaska haddii la wada yidhaahdo magacaasi ka dhaxeeyo sifadan la siiyey iyo abaalgudkan la siiyey oo naxariista ilaahay turiddiisa ah koodee ku habboon saalixa soo saas wey marka ah. halkaa binnaasidaasi dadka iskale marka waa saalixiinta ah. labadooduba hadduu magacani wada qaadan karo madxiga mid kale baa marka kaga adag oo uga xaq leh kii kale ee mxuu ahaayey ee mxuu ahaayey hooseeyey ayb ta labaadii way aayadda labaad caynan il oo yashrabu ay ka cabayaan ay ka cokanaanayaan biha iyada cibaadullaahi ilaahay addoommadiisu cibaadullah yaa soo gala ya saalix iyo faajirba cibaad baa abdi dhahaa cabdi baa la dhahaa cibaadullah cibaadullaahi hadda waxa la siiyey muxuu yahay waxa la siiyey muxuu yahay waa madxi mise waa dami waa madxi oo ishii aakharay ka cabbayaan waayo soo abaalgud ama amaah ayib abaalgudkaa ammaantee madxigaa labadooda kee ku habboon saalixaa ku habboon sidaas daraadeed ina allaha muxuu caynan yashrabu biha cibaad abraartaa laga wadaa fujaarta lagama wado sax soo saas daraaddeed wuxuu uhi wuxuu ka wadaa alabraara buu ka wadaa duuna alfujaar fujaarta ma ah sababt maxay tahay haddaad tidhaahdo cibaadullaahi way wada galeene maxaad abraarta ugu khaas yeeshay qaacidadu waxa weeyaan meeshan waxa lagu sheegay waa madxi madxina labadooda waxaa mudan abraartaa mudan Ah, oo kuwan kale ka mudan ayb faida ijtamacuu hadday kulmaan marka hadduu yani wax weyaan labadii aayadoodba ayuu hadda muxuu ahaayey sii caddaynaya ujeeddadu ka laha faidaa goortii ijtamacuu ay kulmaan fismi linsaan insaan magiciisa markay ku kulmaan oy wada galaan waa aayaddii hor soo garmaysa ina allaha binnaasi daawa ayb fismi linsaan markay wada galaan wasmi alcibaad addoonnimada ama addoommada magacoodana ay wada galaan waa midda dambo cibaadullaahida falmacnaa macnuhu waxa weeye fii qowlihi jalla anaa'uhu odhaahdiisa alla uu yidhi caynen yashrabu biha cibaadullah macnaheedu waxa weye yacnii wuxuu ka wadaa al abraara buu ka wadaa duuna alfujaari fujaarta samaya liqowlihi odhaahdiis maxaan sababta uga dhigna sidaa liqowlihi ilaahay odhaahdiisa darteed baan saa u nidhi idanfarada markay gooni noqdaan al alabraaru abraartu markay gooni noqdaan oo keligood marka laga hadlayo oo aynan kuwa kale la soconin si gooniya ilaahay abraartu wuxuu yidhi ina alabraara baariyaalku la fii naciimin nicmo dhexdeed bay ku jiraan soo ma jeed abraartii markii gooni loo sheegay iyagaasaa ilaahay ammaanta siiyeyoo ou sheegay inay nicmo iyo barwaaqo dhexdeeda ku jiraan maadaama markii gooni magacooda loo sheegay iyaga la siiyey abaalkaasi markii la isticmaalo magac ka wada dhexeeyana ayagii unbaa mudan iyagii gooni markii looga hadlayay la siiyey madxigaa iyo ammaanta iyo abaalgudkaa la siiyey markan magaca guud la isticmaalana ayagii unbaa laga wadaa iyagaa ka mudan fujaarta iyagaa ka mudan saas daraaddeed iyagaa lagu xambaaraya ayb waidaa goortii infarada ay gooni noqdaan alfujaaru fujaartu markay gooni noqdaan oo magac iyaga u khaasa marka la isticmaalayoon kala dhexaynin abraarta kala dhexaynin markaana allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waina alfujaara lafii jaxiim fujaartuna jaxiimo dhexdeeday ku jiraan waay soo marka labadooda koode sarreeyuu kuu tacliilinaya labadooda inay abraartu sarreeyaan ya ila wuxuu idhi aclaahumaa sooma dhehen inay sarreeyaan markii mid walba goonidiisa looga hadlay midna waxaa la siiyey sifatu dammin midna waxaa la siiyey sifatu madxin markay isu yimaadaanoo hal magac wada qaataan marka magacaas ka wada dhaxeeya ee ay soo wada geli karaan ma dami baa ka dambeeya mise madxi baa ka dambeeya hadduu madxi ka dambeeyo ammaani ka dambayso abraartii baa laga wadaa hadduu demi ka dambeeyana ya marka waxaa laga wadaa fujaarti baa laga wadaa saas way maana ayib waynu fahnaan u malaynaya wa qowluu odhahdiisa alle uu yidhi tabaaraka wa tacaala ina allaha alle binnaasi dadka la ra'uufun waa mid uturid badan raxiimun oo u naxariis badan falmu'minu mu'minka ayaa awlaa u xaq bihi kaa isaga ah, bihi isaga yacni ilaahay ra'figiisa iyo raxmaddiisa yaa u xaqle ya mu'minka annaas sidaa marka waxaa laga wadaa muminka laga wadaa ayb wain ijtamaca haba kulmeene fismi nnaas magaca naas kelimada naas haba ku kulmeen oo isticmaal ahaan labadaba naas baa la wada dhahaa ayb oo way soo wada gelayaan haba soo wada galeene laakiin ina allaha binnaasidan mu'minka laga wada oo kii kale ma soo gelayo macnaha maxaa yeelay li'anna almu'mina mu'minka idanfarada markuu gooni noqdo oo magaciisa goonida alla sheego isaga gooni looga hadlayo uctiya waxaa la siiyaa almadxata ammaan baa la siiyaa liqowlihi odhahdiisa way alla uu yidhi tabaaraka wa tacaala ina allaha alla binnaasi lara'uufu raxiim oo inuu isaga laga wado maxaa ku tusaya aayadda kalaa kutusi wa kaana bilmu'miniina raxiimaa ah, alla wuxuu ahaaday mu'miniinta mid u naxariis badan abaalgudkaa iyo ammaantaa marka mu'miniinta keligood markii gooni loo sheegay iyaga keligood baa la siiyey sooma magacan marka mideeyo labadooda isla abaalgudkii laftiisa iyo sifadii lafteedii marka la siiyey mu'miniintii umbaa laga wadaa iyagii ma soo gelayaan leanna iyagu ma mudna in la ammaanona ma mudna in magacan la siiyo iyo abaalgudkanna ma mudna cidda mudan ee xaqa u leh ee iyaga ka mudan waa mu'minka marka ina allaha binnaasi la ra'uufun raxiim mu'miniinta naaskaa laga wadaa ee fujaartu uma soo gelayaan iyo gaaladu waida nfarada markay gooni noqdeen alkufaaru gaaladii oo iyaga si gooniya looga hadlayo oo magacooda khaaskiiyo sifaad la isticmaalana jaraa waxaa dureeray oo ku dureerayo ku soconaya calayhim korkooda addammu caybaa markaa leeyihi demmiga waa ceebayn iyo in loo sheego xumaan abaalgud xun wax laga sheego saasaa laga wada fii qowlihi tacaala alla odhaahdiisa dhexdeeday ku sugantaha arrintaasi uu alla yidhi alaa hooyay lacnatullaahi lacnadda alle cala aldaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato marka markii faajirkii iyo daalimkii iyo gaalka la gooni yeeloo iyaga si gooniya magacooda u khaaskaa la isticmaalo laba ammaanine waa la caayay soomaalit abaalgud xun baa loo sheegay lacnad iyo cadaab baa loo sheegay mu'miniinta iyo abraarta marka gooni looga hadlayna ammaan iyo abaalgud wanaagsan baa loo sheegay magac ka wada dhaxeeya markuu yimaado marka si aad u ogaato koodee laga wadaa magaca gadaashiisa fiiri ma ammaan iyo abaalgud baa lagu sheegay mise cay iyo xumaan baa lagu sheegay ya sifada la siiyey qolada mudan baa marka laga wadaa sifada meeshaa ku soo aroortay ee magaca ka wada dhaxeeya la siiyey qolada mudnaanta badan ee u xaqnimada badan yaa halkaa laga wadaa hadday sifatu dembi tahayna qoladanaa mudnaan badan hadday sifatu madxi tahayna qoladanaa mudnaan badan qoladii mudnaan badan baa marka laga wadaa ayb wa qaala alla wuxuu yidhi an sakhita allaahu inuu alla u cadhooday darteed an sakhita allaahu calayhim inuu alla u cadhooday korkooda wa filcadaabi cadaabka dhexdiisa hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaran yihiin ilaahay cadhadiis iyo cadaab lagu waaraa loo sheegay nimankaas tayib marka ina allaha binnaasi la ra'uufun raxiim naxariis iyo turid looma sheegin ilaahay turidiisa iyo naxariistiisa lama siinine cadaab iyo cadho alleh iyo lacnad baa la siiyey markii gooni looga hadla muminiinta marka gooni looga hadlayna naxariis allaa la siiyey magac ka wada dhexeeya markii la isticmaalay muminiinta iskale marka madxii iyo markay abaalgud lagu sheego iyaga muminiintu haas ku yahy fa haaulaa'i kuwa marka kuwani laa yadkhuluuna ma gelayaan fi raxmati naxariista ma gelayaan ina allaha binnaasi la ra'uufun marka maxaan fahanay ya naaskaasi in laga wado ya in muminiinta laga wado ayib oo magacu haba ka dhaxeeye laakiin mu'miniinta u xaq leh meeshan iyadaa sababta waxa weeye ammaan iyo abaalgud wanaagsan baa lagu sheegay wa fii qowlihi ilahay odhaahdiisa dhexdeeda waa mid kale haddana isla qaaciidadiibuu adiladeeda sii wada wuxuu yidhi alle walow basata allaahu alle hadduu fidin lahaa alrisqa arsaaqda hadduu fidin lahaa licibaadihi addoommadiisa hadduu u fidin lahaa oo u waasicin lahaa labaqow way qooqi lahaayeen fil ardi dhulka dhexdiisay ku qooqi lahaayeen xadgudub iyo gardarre iyo kibir iyo waxaasay ku kici lahaayeen haddii addoommada risiqa loo waasicin lahaayo mid walba laga dherjin laha wuxuu raba la siin laha ayib marka labaqow walow basata allahu risqa licibaadihi cibaad yaa la ya faajir iyo baariba soo cabdi lama yidhaah ismigii marka ka dhexeeyey horta waa kaa licibaadihi si aad u fahamto licibaadihi yaa laga wada labada qolo kee laga wada gadaasheeda fiiri marka maxaa ku yimid labaqow waa qooq iyo kibir waay ayib qooq iyo kibir yaa leh labada sinfi ya fujaartaa leh fujaartaa laga wadaa marka sidaas way macnaha ayib fajtamaca waxa kulmay buuhi marka alkaafiru gaalkii waalmu'minu iyo mu'minkiibaa kulmayoo fi smi alcabdi magacan licibaadihi ah ee cabdiga ah yay labadooda horta ku wada kulmeen oo waa loo wada isticmaalaa midna khaas kuma ah waalkaafiru gaalkiibaa wlaa u xaq leh bilbagyi gardarrada iyo xadgudubka min almu'miniina buu uga xaq leeyahay isagaa ka mudan ayb lianna almu'miniina idanfaraduu markay gooni noqdaan oo si gooniya iyaga looga hadlayo oo wamudixu la ammaano fii maa ha idanfaraduu wamudixuu fii ma basata lahum min alrisqi ayb lianna almu'miniina mu'miniintu idanfaraduu markay gooni noqdaan mudixuu baan u malaynayta ya waa madax idinma qorayo waa mudaxu oo dhan idinma qorayo seebuu idinku qoraya idaa idinma qoraya lianna almu'miniina infaraduu haa sax sax sax ayib anaa sarmasigtay lianna almu'miniina mu'miniintu infaraduu way gooni noqdeen wa mudixuu waa la ammaanay fii ma busita waxa loo fudiyey lahum iyaga oo min arisqi risqiga ka mida ayaa lagu ammaanay muminiintu gooni bay noqdeen markii gooni noqdeenoo si gooniya looga hadlayo waa la ammaano waxaa lagu ammaanay wixii ilaahay risiq u waasiciyey baqi iyo xadgudub mayna samaynine alla waa ku ammaanay see loogu ammaanay wuxuu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu lama dhihin labaqow iyaga lama dhihin markii gooni looga hadlay waxaa la yidhi markii yani e, e, waxa ay bixinayaan horta way bixiyaane way sadaqaystaan markay sadaqaystaan oo bixinayaanna mana xadgudbaan kamana gaabiyaan waajibkii iyo muxuu ahaay wixii la rabay inay bixiyaan dhexdhexaad bay wax ku bixiyaan soo ma marka risiqii la siiyey qaabkay ula dhaqmeen waa lagu ammaanay maxaa lagu ammaanay way baxsadaan bal way sadaqaystaan sadaqadooduna xadgudubna ma aha ka gaabinna ma ahe weliba si dhexdhexaaday wax ku bixiyaan oo sidii la rabay marka wixii ilaahay ku irsaaqay qaabkay ugu tasarufeen iyo say ula dhaqmeen ilaahay iyaga waa ku ammaanay soo ma ayib waa qodob waa qodobka labaadee wa qowlii odhahdiisa allau yidhi tabaaraka wa tacaala wa mima rasaqnaahum yunfiquun waxaan ku irsaaqnay iyo risqii la siiyey way bixiyaan soomaalit mu'miniinta arsaaqda ilaahay siiyey marka laga hadlayo si gooniya iyaga looga hadlayo waa lagu ammaanaa inay baxsadaan sadaqaystaan wanaajiyaan saasaa lagu ammaanay tusaalayaal buu keenay qur-aankuba sheegay waqad busita waa la fidiyey alrisqu risqi waa la fidiyo waa loo waasiciyey lisulaymaan ibnu daawuud nebiyulaahi sulaymaan ayaa ilaahay risiqa u waasixiyey oo bahal adduunyo la yidhaahdiyo milki baa ilaahay u dhiibay soo ma ahayn wahablii mulkan laa yenbagii liaxadin min badi marka ilaahay wuxuu u waasixiyey risiq oo adduunyadan boqortooyada waxeeda waa loo dhiibay walidilqarnayn dilqarnayn isagana waa loo waasixiyey isagana adduunyada ya waa loo fidiyey soo Ah, waa kan suuratlkaafi aakhirkeeda adduunka dhinac walba waa ka u gooshay ilaahay boqortooye xoog badan isagana siiyey wa abi bakrin abibakarna alla waa u waasiciyey risiqa oo dee taajir buu ahaan jiray ah, qabla alislaam wa bacda alislaamba taajir buu wa cumara cumarna ilaahay waa u waasiciyey ah, oo waa kii markii dambe dee boqortooyadii ugu ballaannay ka talin jiro boqorka ka ahaa soo ma ahayn si gooniyana xooluu u laha iyo waman kaana cid kastoo ahayd calaa miaalihim iyagoo kale ahaa oo minman cid ka mida busita loo fidiye lahu isaga risqa loo fidiyey falam yabqi ma iisan xadgudbin labaqow oo xaggaa hore lagu sheegay iyaga laguma tilmaamin si gooniya markii looga hadlayay bal ilaahay waa ammaanay ayib waidaa goortii infarada uu gooni noqdo alkaafiru gaalka oo si gooniya looga hadlayana oo magciisa khaaskaa loo isticmaalayana waqaca waxaa ku dhaca calayhi korkiisa ismulbaqyi xadgudub ya iyo gardarro ayaa magacaa iyo sifadaasaa korkiisa ku dhacda fii qowlihi ilaahay odhahdiisa dhexdiisay ku jirtaa liqaaruuna uu ku yidhi fabaqaa ya wuu xadgudbay calayhim korkooda waa ku xadgudbay ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim waa fabaqaa calayhim marka gaal baa laga hadlayaa isaga risiqii ilaahay uu siiye markii laga hadlay waxaa lagu tilmaamay baqi baa lagu tilmaamay ayib wa fircawnu fircawnna xiina goortii qaala uu yidhi maya wanamruude wanamruud ibnu kancaan xiina goortii aataahu allaahu alla uu siiyey almulka boqortooyada uu siiyey fa xaaja markaasuu dooday fii rabbihi rabbigiiba muranka keenayba ah, waa qisadii aad garanaysaanoo muxuu ahaayey nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo ninka boqorka ahee la sheegay qur-aanku ma magacaabin magaciisa fi suurati albaqara soo maahayn marka ninkaa rabbigii kala doodahay ee nebi ibraahim la dooday ee uu leeyahay muxuu ahaayey aniga laftaydu waa noolayn karaa war ilaahay waxa dhintuu nooleeya maxaad noolayn karta anugu waa noolayn karaa ee uu leeyahay marka dambe nebi ibraahim ilaahay qoraxda wuxuu ka keenaa dhanka bari eh ee adugu dhanka galbeed ka keena fabuhita aladii kafara laleeyahay waa ninkaas ninka muxuuleh uu leeyahay namruud ibnu kancaan ah, riwaayaadka adugu yani wax weeyaan israa'iiliga ah ayaa magaca sheegay laakiin qur-aanku magaca ma sheegin boqor unbuu ka cabiray soo ma marka ninkaasuu ka wada wa namruud ibnu kancaan xiina goortii aataahu llahu alla uu siiyey almulka oo faxaaja markaasuu dooday muran iyo qajajac buu la yimid fii rabbihi rabbigii dhexdiisa ayb wa fircawnu fircoon xiina goortii qaala uu yidhi muusa muuse uu ku yidhi rabbanaa rabbiga now ah, muuse markuu yidhi uu ka yidhi ninka la yidhahdo fircawn waa arrinkiisa rabbanaa rabbiganow innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircawn iyo wamala'ahu iyo ashraaftiisa ziinatan qurux baad alla u siisay wa amwaalan iyo xoolo filxayaati dunyaa adduunyadan dhexdeeda ayaad ku siisay maxaad u siisay markii la siiyey maxay ku sameeyeen rabbana liyudiluu can sabiilika laamtulaamulcaaqibidhah bimacnaa markii la siiyey waxay u isticmaaleen inay addoommada ku lumiyaan waa baqyigii waay soo mu'miniintii markii ilaahay tabaaraka wa tacala uu ka hadlayey risiqa uu siiyey wuxuu ku ammaanay inay u isticmaaleen sidii la rabay gaalada markii gooni looga hadlayeyna risiqii ilaahay siiyey arsaaqdii la siiyey waxaa lagu sheegay inay baqi iyo xadgudub ay muxuu ahay ka qaadeen ooy xagga u isticmaaleen dayib markii marka laysu keenay magac labaduba soo wada geli karaan la isticmaalay kee weeye marka lagana la baqow keebaa laga wadaa falamma ijtamacuu markay kulmeen fil ismi alwaaxidi halkii magac dhexdiisa markay ku kulmeen ayb oo fajaraa uu dureeray calayhim korkooda ismulbaqi xadgudub magaceedna korkooda uu ku dureeroo lagu sifeeyey kaana wuxuu ahaanayaa marka alkufaaru gaaladu waxay ahaanayaan wlaa kuwa mudan bihi baqyigaasi kuwa ka mudan muminiinta ka mudan iyagaa laga wadaa marka kama ana almu'mina sida mu'minkuba wlaa uu yahay mid ka mudan bilmadxi ammaanta gaalka ka mudan macnaha adigu u fiirsa marka magac labadooda ka wada dhexeeya haddii la isticmaalo ma ammaan baa mise waa dembi ammaan hadduu yahay mu'minkaa mudan leanna markii gooni loo sheegay baa saa lagu ammaanay haddii demmi uu yahayna gaalkiiyo faajirka u xaqloo mudan maxaa yeele markii gooni looga hadlay baa sifadaa la siiyey ayib warkaasi inuu cad yahaan u falamma qaala la u marka qaacidadaas omaynan taqriirin qaacidadaasaynu taqriirin aayaddii marka u imo aayaddii jahmi deliishaday qaacidada aan ku dabaqna marka ayib falamma qaala allahu markuu alla yidhi marka maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdain ayib fa alla wuxuu kulmiyey bayna dikrayni laba dikri buu kulmiyey meesha saan horeyba u tilmaanay laba meeloodba aayadda waa la laysdultaagaya min dikrin waa taagay muxdainna waa laysdultaagay soo ma kelimada dikri waa waane iyo xusid iyo xusuusin iyo xusuusasho soo ma marka kelimadu dikrin allana tabaaraka wa tacaala waa loo isticmaalaa oo dikrigiisa isaga waa loo tiiriya nebigana waa loo tiiriyaa sal alla alay wasalam oo isaga cilmi iyo dikri iyo waana qaadasho inay u korodho iyo inuu addoommada waaniyo waxna gaadhsiiyo xusuusiyo labadaba waa leeyahy marka dikrigu kelimatu dikri waa waanin iyo xusuusin iyo xusuusasho sooma iyo waana qaadasho marka dikrigani allana waa loo tiiriya nebigana waa loo tiiriya sooma taasu marka rabaa inuu kuu sheego ayib markay kelimatu dikri allana loo tiiriyey nebi maxamedna loo tiiriyey sal alla alay wasalam lagu sifeeyey ma nabigaa laga wadaa mise allah laga wadaa magaca yani sifadani way wada galaan oo allana waa loo isticmaalaa nebigana waa loo isticmaalaa sifadan maxaa laga dambaysiye muxda baa laga dambaysiye muxda markii laga dambaysiye muxdaku ma allah ku habboon mise nebigaa ku habboon ya nebigaa ku haboon soo lianna markii ilaahay gooni looga hadlay isaga iyo sifaadkiisa muxda laguma sifaynin nebiga markii gooni looga hadlayna isaga iyo ficilkiisaba muxda baa lagu sifeeyey ayb marka muxdainta waxay u laabanaysaa nebigay u noqonaysaa dikrina dikrigii alla ma ahee waa dikrigii nebiga sal aley wasalam saas daraaddeed in dikrigii nebiga laga wadoon dikriga alle laga wadin waxaa ku tusaya sifada ka daba timid ee muxdaka ah muxdana ilaahay laguma sifeeyo ifaadkiisiiy afcaashiisna lagu same lakiin nebigaa lagu sifeeya sidaas daraaddeed muxdain baa ina tustay dikrintu inay dikri nebiyi tahay oo ina dikrullaahi ahayn aan sii wadno marka ayb macnaa yani si guud inaad fahansiiyaan rabay laakiin isagaa faahfaahinay falama qaala allahu markuu alla yidhi tacala ku dhahay maa ya'tiihim uma yimaado min dikrin waanin ama waana qaadasho min rabbihim xagga rabbigood muxdain oo isla soo tarrisiiyey dikrigaasoo muxdain dib laga keenay muxdaka waxaa la yidhaahdaa waa wixii dib ka yimid waa wixii laga horeeyey waxbaa ka horeeya wixii buu ka dambeeya saasaa la yidhahdaa muxda bimacnaa waa cusub yahay waa aan si kale u dhahan shay cusub oo wax kale ka horeeyeen oo laga horeeyey isaguna ka dambeeya baa muxdaka la yidhahda ayb xadiioo kale waa waa shay cusub waxaa cagsi u ah qadiimka ah, alqadiim waxaa o basiid u ah eh, xadii soo ma xadiikanu bimacnaa jadiid waa ah. waa wax cusub ayb wuxuu yidhi marka maa yaatiihim uma yimaado min dikrin oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday muxdain oo la soo darisiiyey fa jamaca alla waa kulmiyey bayna dikrayni laba dikri buu kulmiyey dikrullaah wa dikri nabiyihi dikri illaahi wa dikri nebiyihi ilaahay dikri ka soo fula oo hadalkiisa ah iyo dikri nebiga ku sifaysan yahay oo ah inuu isaguna waana qaato qur'aankii cilmigii iyo ka faa'iidaysto dadkana u gudbiyo oo u gaadhsiiyo waa dikru nebiy dikrullaahi marka la yidhahdana maxay noqonaysaa waa ilaahay sheegiddiisii iyo hadalkiisii waa labaduba marka meesha waa soo geli karaan ayb fa amaa dikrullaah ilaahay dikrigiisa oo hadalkiisa ah idaa goortii infarada uu gooni noqdo oo si gooniya looga hadlayo lam yajri ma dureerayo calayhi korkiisa ismulxadai kuma dureero laguma sifeeyo xada laguma sifeeyo muxdana laguma sifeeyo ayb aaway daliilku alam tasmac miyaadan maqal ilaa qowlihi ilaahay odhahdiisa miyaadan maqlin wuu yidhi waladikrullaah ilaahay dikrigiisa akbaru wax kasta ka weyn soo wax walba inuu ka wen yahay xada iyo muxuunahay e, e, dib ka yimaadana ka wen baa lagu sifeeyey mar kalena waa la sifeeyey alla wuxuu yidhi wahaada kani dikrun wey mubaarakun oo la barakeeyoo khayrkiisa la badiyey muxda laguma sifayn soo marka dikri ilaahay muxdat laguma sifeeyo markuu ilaahay hadalkiisa iyo sheegiddiisa ay taho hadal rabbi laga wada kalaamkiisa oo dikrigani alla xaggiisa loo celinayo qur'aanku kuma sifaynin muxdat ee wuxuu ku sifeeyey inuu mubaarak yahay mar wuxuu ku sifeeyey inuu akbar yahay saas sifaadkaasaa la siiyey ayb waida nfarada markuu gooni noqdo dikru nebiyi nebiga dikrigiisa sheegidiisa yacni wacdintiisa asaga waana qaadashadiisa markii la sifaynaya dikriga nebiga sal lay wasalam fa innahu isagu jaraa waxaa dureeray calayhi korkiisa ismulxada baa ku dureeray nebiga markaa waxaa lagu sifeeyey ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo xusuusintiisa iyo xusuusashadiisa intaba waxaa lagu sifeeyey muxda oo marka laga wado bimacnaa makhluuq laga wado yani inuu makhluuq yaha lagu sifeeyey oo aaway marka alam tasmac miyaadan maqal ilaa qawlihi ilaahay odhahdiisa uu yidhi tabaaraka wa tacaala wallaahu alle khalaqakum waa idin abuuray idinka iyo wamaa tacmaluuna iyo camalkiinnaba soo ma jeed aayadda nebiga keliya lagagama hadlin laakiin wuu soo galaya soo ma ilaan addoommadii baa laga hadlaya soo ma wallaahu khalaqakum allah idin abuuray idinka iyo wamaa tacmaluuna iyo camalakumba marka nebiga dikrigiisa sheegidda isagu uu sheegayo xusuusashada iyo cilmiga uu qur-aan ka faa'iidaystay xusuusinta uu dadka xusuusinayo dadka uu gaadhsiinayo ee uu waaninayo kulli soo ficilkiisa maaha ya waa ficil nebi soo maah nebiguna soo makhluuq ma ah ficilkiisuna muxuu noqonaya ya isaguna waa makhluuq soo maha khalaqakum wamaa tacmaluuna buu soo gelaya asaguna waa makhluuq camalkiisuna waa makhluuq sidaas daraaddeed nebiga dikrigiisoo laga wado dikriga marka nebiga loo tiiriyo dhowr macna buu qaadanaya kow horta asagu qur'aanka wuxuu ka faa'iidaystay iyo cilmiga uga kordhay waa dikri oo isaga u laabanaya asaga laftiisa tadkiirka uu dadka gaadhsiinayo ee waaninayo ee u sheegayana waa mas-uuliyaddii la saarayo gudbinayo oo iyaduna waa dikri labaduba waa ficil nebi waa soo ma waa falkii nebigu samaynaya waa isaga ka dhacay marka waa makhluuq oo isaga iyo falkiisaba ilaahay baa abuuray dhankaa marka la fiiriyo marka waxaa lagu sifaynayaa inuu yahay muxda inuu yahay oo bimacnaa makhluuq marka laga wado ayb fadikru nabiy sal lay waslam nebiga dikrigiisa lahu isaga nebiga camalun amal buu u yahay ya waa falkiisii nebigu sameeyey waa camal uu nebigu qabtay w sal lay slam wallaahu allana lahu isaga falkaa isaga ah khaaliqun mid abuuray wey falkaa nebiga alle midka abuuray wey muxdiun waay ama muxdaun falkaasina waa mid dib laga keenay ama muxdiun alla waa midka keenayoo dib ka keenay waay alla midka soo darrisiiyey falkaas ee abuuray waay saas wey macnaa nebiga camal buu u yahay laakiin camalka nebiga allah abuuray taas wey fa dikru nebiy nebiga dikrigiisa iyo xusuustiisa iyo xusuusintiisa waana qaadashadiisa iyo waanintiisa intuba lahu nebiga camalun buu u yahay waa camal nebiga u noqonaya wallaahu allana lahu camalkaa isaga khaaliqun buu u yahay abuuruu u yahay muxdaun weeye camalkaasi ama muxdiun buu alla u yahay midka keenay ee abuuray ee dibka keenay waa waddilaalatu tusmadu waxa weeye calaa annahu alle jamaca inuu kulmiyey bayna dikrayni laba dikri buu alle meeshan ku kulmiyey oo liqowlihi odhahdiisa maa ya'tiihim min dikrin dikrigan lama dhihin dikrullaahina lama dhihin dikru nebiyina lama dhihin waa la itlaaqo waxaa la yidhi maa ya'tiihim min dikrin soo ma suuroobi karto in dikri nebiyina laga wado dikrullaahina laga wado ilaan labaduba way soo hoosgeli karaan soo ma ayib kee marka yani labadooda keebaa aayaddu ula jeedaa kee loola jeedaa waa haddaad tidhahda kaasaa loola jeedaase maxaa ku tusaya ya qaacidadii iyada ahayd mar ma alla laga wadaa ma dikrullaahi ba mise waa dikru nebiy waa dikru nebiy maxaa ku tusaya in dikru nebiy laga wado muxdain baa ku tusaysa sooma lanna dikrullaah muxdat laguma sifeeyo laakiin dikru nebiy baa muxdat lagu sifeeya marka maadaama kelimada muxdat lagu sifeeyey oo dikriga gadaashiisa ay timid waxaa laga wadaa dikru nebiyi baa laga wadaa dikrullaahi maaha saas way macanaa kelimadani qur-aankiiba lagama wado ee waxaa laga wadaa waxa qur-aanka ka dhalanayo ama nebiga sal lla alay uu ka helayo cilmiga iyo saamaynta uu ku samaynayo ama nebiguba sal lay slam ummadda uu u gudbinayo oo ummaddu saamaynta ay ka helayso qur-aanku ku yeelanaya laga wadaa macna ayib wuxuu yidhi marka fa awqaca wuxuu riday calayhi korkiisa alxadaa buu ku riday oo ku sheegay ku magacaabay cinda ityaanihi iyaana ah, la imaanshihiisa uu nebigu la imaanayo iyana annaga uu noo keenayo middaa agteeda ama middaasuu ilaahay magac xadad ku riday oo ku sheegay canhu baa halkaa idin qoran baa laga yaaba soo ma ah. fa awqaca calayhi alxadaa canhu ityaanahu iyaana waxaa ka fiican nusakhda qaarkeedna ay qorayaan cinda badelka canhuda cinda baa ka fiican ayb fa awqaca wuu riday korkiisa alxadaa magacaasuu ku dul riday oo ku magacaabay sifadaasuu ku dul riday cinda ityaanihi la imaanshihiisa agteeda iyaana annaga uu noola yimid yacni waaninta uu nebigu annaga noo keenay ee noo sheegayo ee nagu wacdinayo middaasaa ilaahay uu xadadka korkiisa ku riday wa anta adiguna taclamu waxaad og tahay annahu amarya sha'niya laa ya'tiina inuusan noola imaanaynin bil bilamba'i wararka inaysan noo keenin ilaa muballiqun gaadhsiiye mooye wa mudakirun iyo xusuusiye mooyaan sheege yaa iyo gaadhsiiye baa warka keena marka markuu ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu soo gaadhsiinta nebigu uu ina soo gaadhsiinayay soo gaadhsiinta iyo sheegidda uu inoo sheegayo ayaa ilaahay wuxuu ku magacaabay xada lagu magacaabay ayib waxaan ogsoonnahay marka xadakaas yani waxaan u jeedaa dikrigaa isaga ah annaga markuuna soo gaadhaya yaa ina soo gaadhsiiyey ya iskama kan yimaado ilaahayna inaga toos inugulama hadlin shay ku soo gaadhay oo war iyo waana ah cidunbaa kuu keentay yaa kuu keenay marka laa ya'tiina bilamba'i ilaa muballiqun wamudakir mid ina soo gaadhsiiyey oo ina xusuusiyey oo inagu wacdiyey baa jira yuu yahay waa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas daraaddeed waa falkii rasuulka waa ficilkiisii ayb wa qaala allahu wuxuu inay sidaa tahay waxaad ku garani oo dikriga iyo tadkiirka cid baa samaysa iskama yimaado inay sidaa tahay waxaad ku garan qaal allaahu alla wuxuu yidhi wadakir hawaani soo ma jeerta marka maa ya'tiihim min dikrin waa tadkiir waa waaninta nebigu samaynayo wadakir waani nebiyow oo dadka xusuusi maxaa yeele faina adikraa waaninta aad waaninaysee dadka u sheegayso tanfacu waxay anfacaysaa almuminiina bay anfacaysaa man ilmuballiq marka man ilmudakir huwa arasuul soo ma jeed maa yaatiihim min dikrintana dikrintanna waa falkiisii iyo ficilkiisii waay oo rasuulka sal lay waslam eh, muhimaddii u samaynaya waay aayadda kalena alla wuxuu yidhi fadakir fadakir yaa la amrayaa nebiga sal lla alay wasalam fadakir in nafacat dikraa waaninta iyo wax sheegu hadday dadka anfacayso oy wax u tarayso waani ayib aayad kalena alla wuxuu ku yidhi innamaa anta mudakir adigu uun waxaa tahay nebi maxamedow mudakir baa tahay waaniye iyo wax sheegaa tahay soo marka min dikrin ay tadkiirin waa ah, maa ya'tiihim uma yimaado min dikrin waanin uma timaado min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay muxdain waanintaasoo dib ka timid oo iyaga ku cusub soo ma uma timaaddo hee maa min dikri min rabbihim muxdain ilaa kaanuu ilaa kaanuu canhu mucridiin ah, midda kale waxay ahayd maa yaatihim min dikrin min araxmaani muxdain ila stamacuuhu wahum yalcabuuna taasay ahayd suuratu ambiya soo maahan ah, tanna waa marka waa midna waa min dikrin min alraxmaan midna waa min dikrin min rabbihim labaduba waa isku mid ayb inamaa anta mudakirun wuxuu yidhi marka imaamku marka falama ijtamaca markuu kulmay fi smi dikri yani magacaa dikri ah markay ku kulmeen falama ijtamacuu fi smi dikri markay ku kulmeen yaa ku kulmaya mayna kulminaya laakiin magacaasi yaa soo wada geli kara waa ya waa allah iyo iyo rasuulka sal alay wasalam yacni dikrigaasi allana tabaaraka wa tacaala addoommadiisa dikri xaggiisa uga yimaada waa jira oo hadalkiisii ah nebigana waa ku sifaysan yahayoo inuu addoommada waaniyo oo dikri la yimaado isagana sifada waa tayib ayib maadaama ay soo wada geli karaan falama ijtamacuuda saasuu ka wada falamma ijtamacuu markay kulmeen fi smi dikri oo magacu uu wada qaadan karo jaraa waxaa dureeray calayhim korkooda ismulxada baa ku dureeray soo maa madxi iyo ammaankii ka daba yimaada midkood baa qaalib u noqonaya soo ma ahayn wa dikru nebiyi nebiga sheegidii dikrigiisu idanfarada markuu gooni noqdo gooni loogu hadlayo waqaca waxaa ku dhaca calayhi korkiisa ismulkhalqi baa ku dhaca khalqigaasi bimacnaa xadakii oo uu fasiray waa muxdakii bimacnaa makhluuq baa markaa laga wadaa waa ayb waqaca waxaa dhacay ismulkhalqi baa ku dhacay markii nebiga gooni looga hadlay maxaa daliilu ah ya aayaddii wallahu khalaqakum wma tacmaluun soo ma wadikru nabiyi ida nfarada waqaca waxaa dhacay calayhi korkiisa ismu lkhalqi baa ku dhacay ilaahay dikrigiisa marka la sheegayena ismulxadai iyo khalqi miyaa korkiisa ku dhacay may soo ma ayb wa kaana wuxuu ahaaday marka nebigu sal alay waslam dikriga nebigu wlaa mid habbooni badanoo u xaqnimo badan bilxadai sifadaa xadaka muxuu yuu uga habbooni badan yahay min dikr illahi ilahay dikrigiisu uga habbooni badan yahay alladii kaasoo idanfarada markuu gooni noqdo gooni looga hadlayo lam yaqac uusan dhicin calayhi koraysa ismu khalqin kuma dhicin ilahay magaciisa gooni markadikrigiisa marka gooni looga hadlayo ismu khalqin iyo xada kuma dhicin laguma sifayn nebigiisa dikrigiisa markii gooni looga hadlayay ismu lxadai walkhalqi baa korkiisa ku dhaco lagu sifeeyey markii marka magacani labadooda mid walba in laga wado uu suuroobi karo xadana laga dambaysiiyey halkaa waxaynu fahnay nebigaa laga wada lanna xada waxa lagu sifayn karo waa dikri nebiy ee dikrullahi laguma sifayn karay ayb lam yaqa calayhi ismu khalqin walaa xada fawajadnaa waxaan hellay marka dilaalatan tusmo min qowli اllahi tacaala ilaahay odhaahdiisa xaggeedaan daliil ka hellay maa yaأtiihim min dikri min rabbihim muxdain hadalka alle iyo aayaddaa dhexdeedaannu ka helay daliil ku tusaya ila nebiyi nebiga sal lay waslam in laga wado maxaa yeele lianna nebiya sal lay wasalam kaana wuxuu ahaa laa yaclamu mid aan qur'aanka ogayn muusan aqoonin facallamahu llaahu allah baray soo nebiga wax kuma soo kordhin ya nebiga markii qur'aanku u yimid qur'aanka imaanshaha uu u yimid nebigu wuxuu ka helay cilmi iyo xusuusasho ayuu ka helay soo ma mawcido iyo waanuu ka helay isaga laf ahaantiisa soo ma ummaddiina iyadana wuxuu ka siiyey oo uga kordhiyey cilmi iyo xusuusin buu uga kordhiyey dikrigan marka aayadda ku jiraayey waa raadka qur-aanka ka dhashay ee uu nebiga ku sameeyey ama makhluuqa kale qur-aanku gaadhay uu ku sameeyey kaasaa dikriga laga wada waana addoommada ficilkoodii iyo falkoodii wa ee ma aha qur'aankii lagama wado ayb lianna nebiya sal lay slam kaana wuxuu ahaa laa yaclamu midaan ogayn facallamahu llahu allah baray falammaa callamahu llahu markuu ilaahay baray kaana wuxuu ahaaday daalika arrinkaasi cilmigaasi nebigu uu bartay ee u soo kordhay ayaa muxdaan noqday marka muxdaan mid la soo darisiiyey ila nebiy nebiga xaggiisa loo soo darisiiyey wa wax nebiga ku cusub waa soo maa cilmi iyo waana qaadasho iyo wuxuusan horay sidaas way macnaha macnahaasi ibnu batta fi libana ayuu isaguna sii faahfaahiyo markuu intaa imaamku uu sheegay isaguna in la mida sheegay yuu aayado macnahaasi ee muxuu ahaayey u markhaati kacayuu keeno wuxuu yidhi alam tasmac ila qawli somaada maqlin buu yidhi ilaahay inuu yidhi wacallamaka eh, wacallamaka maa lam takun taclam nebi maxamed wuxuusan aqoonin buu alla baray soo cilmiga qur'aanku u faa'iideeyey ee nebigu uu ka faa'iidaystay baa dikriga laga wadaa oo marka maxay tahay nebiga ayaa sal alla alay wasalam wax u kordheen cilmi baa u kordhay soo maa adiga ogo garoo kelimada dikri mar waxaa laga wadaa tadakur marna waxaa laga wadaa tadkiir labada macno ma kala fahmaysaan mar waa tadakur oo ruuxa laftiisiibaa cilmi iyo waana qaadasho ka faa'iidaysanaya tadakartu waan waana qaatay soo marna waa tadkiir oo waa waanin oo dadkiibaad u gudbinaysaa labadaba nebigu waa ku sifaysan yahay mar wuxuu ku sifaysan yahay waxyigii u yimid iyo qur-aankii u yimid nebigu cilmi iyo waana qaadashuu ka faa'iidaystay soo mar kalena wixii uu ka faa'iidaystay ayuu gudbiyey oo waa tadkiir wadakir iyo aan soo marnay soo maaha wadakirtii waa marka labadaba macnahaas waa soo gelaya labaduba ficil nebi wey waxa nebigu kororsaday iyo waana qaadashada uu ka kororsaday iyo cilmigu ka kororsadayna waa muxda soo ma markuu dadka sii gaadhsiiyo ficilkaa uu dadka ku gaadhsiiye falkiisa iyo waaninta iyo waxusheegidda iyo wacdinta uu dadka wacdinayana waa falkiisiyo waa muxda sidaas way macnaha marka wuxuu leeyahay in macnaha laga wado waxaa ku tusaya wacallamaka maa lam takun taclam waxaa ka mid a aayadda alla yidhi tabaaraka watacaala suuratu shura wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadrii ma alkitaabu wala liimaan ah, kitaab wuxuu yahay iyo iimaan wuxuu yahay waxba maada ka ogayn baa layidhi ah, waxyiga aan kuu keennay baa ilaahay waxaana kugu siiye waxaa la mid a aayadda kale wakadalika anzalnaahu qur'aana carabiyan wasarafna fiihi min alwaciidi ah, lacallahum yattaquuna aw yuxdiu lahum dikraa qur-aanku markay dadku dhegaystaan muxuu soo darisiinayaa dadka u keenaya oy ka faa'idaysanaya yuxdiu lahum dikran waana qaadasho ya iyo waantoomid iyo isxusuusasho iyo inay camal iyo cilmi faa'iidaystaan buu qur-aanku keenaya yuxdiu lahum dikran marka aayadahaasaa ayaa muxuu ahaa yaa kutusaya buu leeyahay oo waxaa keenaya ninka la yidhaahdo ibnu bata ayib sidoo kale waxaa la mida yani aayadda qur-aanka alla yidhi wawajadaka daallan fahada alla ku hanuuniyey soo ma jeed marka hanuun buu nebigu ka faa'idaystay ayib mu'miniinta kalena sidoo kale waidaa samicuu maa unzila ila alrasuuli tara acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq xaqan la gartay oo qur'aanka laga gartay oo addoommada qalbigooda galay cilmigay ka qaateen waana qaadashada camalka ka dhalanaya waxaasoo dhan dikri buu noqon addoommaduse markaa loo idlaafaynaya ayib sidaas way maanaa ayib waxaan u malaynayaa aayaddaa iyo qaacidada uu ku saleeyeyba inaan fahanay soo qaab kalena culimadu waa u tawjiihiyaan tafaasiir kalaa jiro kutubta tafsiirka aad ku arkaysaan oo maa yaatiihim min dikrin dikriga in la yidhaahdo qur-aankaa laga wadaa nebiga ficilkiisa lagama wadee min dikrin waaba qur-aankii muxdain xaggeed la aadaysaan way marka haddaad dhaadaan min dikrin waa qur-aankii muxdain seed ugu sifaynaysaan waxay yidhaahdeen muxdain inzaaluhu waxa cusub ee la soo darrisiiyey waa soo dejinta qur-aanka soo ma waxaa loo sheegi waayo inzaaluhudaa laysaga xadfay waaba layska garan bay dheh Ah, maqaamkaa ku tusay waa sida ibnu kaiir iyo a'imo fara ay marayaan shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay muxda waxaa loogu magacaabay qur'aanka oo muxda loo yidhi lianna qur'aanku hal mar ma wada imaanin soo ma wuu kala dambeeyey saddexiyo labaatan sanuu degayey markii kani soo degay kubaa ka horreeyey soo ma kan hadda yimid ka soo hordegay kaa horee soo degay marka la fiiriyo qadiim buu noqonayaa ka ka dambeeyeyna muxuu noqonayaa isaga marka loo fiiriyo muxda buu noqonayaa marka ixdaadka iyo horayntu waa shay nisbiya buu leeyahy aayadba tii ka horraysay marka loo fiiriyo middan dambe muxda bay noqon tii ka horraysayna maxay noqon marka iyadoo loo fiiriyo ya qadiim bay noqoni saas weyaan markii sidaa la yidhaahdo oo qur'aankii laftiisii laga dhigana kelimada muxda ixdaaullaahi bay noqonoo ixdaaullaahina laysa ka ixdaa alcibaad yaa ilaahay marka la yidhaahdo muxda oo ilaahay loo tiiriyo oo ficilkiisa laga dhigo ka addoommadoo kale ma aho laysa ka milihi shay baa inoo taalla meesha soo ma marka qur'aanka in la yidhaahdana qaar baa qabo la yidhaahda muxdaun inzaaluhu waa badan marayaan muxdana marka waxaa loogu magacaabay lianna kii ka horreeyey marka loo fiiriyo ayuu muxda noqonaya kii ka horreeyeyna qadiim buu noqonaya ah, aayadihii ka horreeyey iyo qur ka horreeyey kan hadda soo degayna muxda waa la dhihi karayaa bi hada alictibaar sidaasna muxuu ahay waxaa maraya sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah si kalena waa jirtaayo ay a'immada qaarkood marayaan ibnu taymiya ka mid a ah ku tilmaamay sheekh ibnu cuthaymiin iyo waxay leeyihiin ilaahay kalaamkiisa sidiisaba kalaamka rabbi waa sifatu daat waana sifatu ficlin waa sifatu daatoo ilaahay tabaaraka wa tacaala lam yazal mutakaliman walaa yazaalu mutakaliman ilaahay weligiina waa ku sifaysnaa inuu hadlo weligiina waa ku sifaysnaan doonaa inuu hadli doono waa sifatu daat dhankaa marka laga fiiriyo sifada asal ahaanteeda aaxaadka kalaamka hadalka alle markii mid mid loo fiiriyana waa sifatu ficlinoo waxay ku xidhan yahay ilaahay mashii'adiisii iraadadiisay ku xidhantah idaa shaaa takallam waidaa araada takallama markuu doonuu ilaahay hadli qur-aanka mar buu ku hadlay tawreed mar buu ku hadlay injiil mar buu ku hadlay hadalkiisaasi wakhtiguu doonu hadlaa soomaa marka hadalka aaxaadiisa mid mid marka loo fiiriyo xilli buu yimaadaa xilli buuna ilaahay ku hadlaa asalka sifaduna weligeed bay soo jirta wayna jiri doontaa sifadaasi yacni waxa weeye marka mid mid loo fiiriyana xilli bay leedahay xilli bay leedahay saas daraaddeed qur-aanku xilli buu lahaa xilli buu ilaahay soo dejiyey soma waqti buu ilaahay soo dejiyey allah afcaashiisa inay wakhti leedahayna alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah baab wuxuu ku baabeeyey saxiixiisa kitaabu tawxiid baab wuxuu baabeeye la yidhaahdo baabu qowli llahi tacaala baabu qowli اllahi tacaala kulla yowmin huwa fii sha'nin aayaddaasuu baabaysta bukhaari waa kulla yowmin maalin kasta huwa alle fii sha'nin arrin buu ku dhex suganya maalin kasta ilaahay waxbuu maamulaya waxbaa la dilayaa waxbaa la noolaynaya amar baa la bixinayaa soo ma jeedi soo maa maamulkii maanta socdaa iyo ka berri socda waa ka duwayn markaasaa wuxuu keenay imaam imaamulbukhaari caleyh raxmatullah aayaddan hadda uu imaamku sharxayo maa ya'tiihim min dikrin min rabbihim muxdain buu haddana dabadhigay markaasuu haddana wuxuu dabadhigay aayadda qur-aanka alla leeyahay lacalla allaha yuxdiu bacda dalika mra ninkii la yidhi war islaanta iska wada furin oo dalqadaha haysraacin maxay tahay xikmaddu lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra ilaahay inuu arin dib ka soo darisiiyaa dhici karta ixdaakii maxaa loo tiiriyey faacilku yuu yahay lacala allaha yudi yuxdi faacilkeedu ya waa allah lacala allaha yuxdi maalin kasta marka amar baa socda xilliguu doonuu ilahay hadal ku hadli qur-aanka mar buu ku hadlay hadalladan buu ku hadli towreed mar buu ku hadlay injiil mar buu ku hadlay lama dhihi karo marka xilligaa ilaahay uu hadlay ayuu qur'aankiisa iyo hadalkiisaasi aaxaadka ayuu ku saabsan yahay man wuxuu keenay marka imaam buhaari caleh ramatullah intaasoo ayadoo markuu isdaba dhigay buu wuxuu yidhi marka ufiirsada wuxuu yidhi waina xadaahu laa yushbihu xadaa almakhluuqiin halkaa way marka marshma xagga ilaahay soo darintiisu uu hadalkiisa soo darisiiyo ficilkiisa soo darrisiiyo ka addoommadoo kale maaha soo ma midka addoommadoo kale maaha ficilka alle waa sifatiisa hadalkiisu waa sifatiisa soo ma tooduna waa kuwa iyaga u khaasoo waa sifa iyagu ay leeyihiin markaasuu wuxuu keenay liqowlihi tacaala laysa ka shayun wa huwa asamiicu albasiir haddana wuxuu keenay cabdullahi bn mascuudo qur-aanka dhahaya kitaabullaahi aqrabu lkutubi cahdan billah haddana wuxuu keenay cabdulahi ibn mascuud oo dhahaya axdatu alahbaari billahi qur-aanka ku sheegay imaam albukhaari marka madhabka imaam axmed uu marayo ayuu isaguna marayaayo qur-aanka muxdat in la yidhaahdo macnaheedu maaha in makhluuq la leeyahy muxdat iyo makhluuqna way kala duwan yihin ya ilaahay baa loo tiiriyaa oo ixdaadka alla ficilkiisa waa yuxdi allah baa loo tiiriya maxaa yeelay kulla yowmin huwa fi shani soo maa ixdaadkuna waa wax cusub maalin walba marka alla tabaaraka watacaala ixdaa iyo maamul iyo hawl buu ku jira imaam buhaari caleh ramatullah halkaasuu maray waxayna xoojinaysaa sidoo kaleeto alimaam daarimi aimo fara badan waxay leeyihiin adiga laba mid mar ama sidaa imaamku marayo maa ya'tiihim min dikrin nebiga u tiiri oo muxdain marka makhluuq laga wado oo ficilkii nebigu makhluuq buu noqon shaki male ama min dikrinta qur-aan ka dhig oo markaa muxdaintu waxay noqonaysaa ya daa aan abuur ahayn ixdaad aan abuur ahayn ee ilaahay uu qalmo tabaaraka wa tacaala oo laysa ka milihi shayun halkaa mari marka hada billahi tawfiiq wsal اllah wslm wbaarak cala nabi mxamed wala ali sxbi slm